alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcalaa aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray darsiga ku saabsanaa xisnu lmuslim baabka boqol iyo shan dikru rujuuci min asafar noqoshada laga soo noqdo safarka xuska ilaahay la xusayo oo dikri lala imanayo marka safarka laga soo noqdo xuska lala imanaya waa maxay laba boqol iyo toddobiyo toban xadiiska ah wuxuu odhanayaa markuu safarka ka soo laabanayo yukabiru calaa kulli sharafin alaasa takbiiraat wuu takbiiranayaa allahu akbar buu odhanayaa calaa kulli sharafin meel kasta oo taagan waa takbiiranaya wuxuu odhanaya allahu akbar alaaa takbiiraat saddex goor ayuu odhanaya allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar sharaf waa halka taagan uma yaquulu intaa dabadeed wuxuu odhanayaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaaluu allah keligii yahay waxaala laazima laa shariika lahu xaalaanu ilaahay wadaaga lahayn waa xaala laazima oo marnaba ilaahay wadaaga male mar walbana ilaahay waa waxdahu keligii weeye lahu lmulku walahu lxamdu ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mulkii oo dhami walahu alxamdu ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mahadnaq mahadnaqoo dhan wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay wuxuu u yahay mid u awood badan buu yahay aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun aayibuuna ay naxnu annagu aayibuuna waa noqonaynaa taa'ibuuna waa toobad keenaynaa caabiduuna waa caabudaynaa ilaahay xagga ilaahayna waa u toobad keenaynaa lirabbina xaamiduun rabbiga yaanu u mahadnaqaynaa sadaqa allaahu wacdah ilaahay waa dhabeeyey ballanqaadkiisii wa nasara cabdah waana markaa u gargaaray addoonkiisii wahazama alaxzaaba waxdah wahazama waa jebiyey alaxzaaba gaashaanbuurihii gaalaadna waa jebiyey waxdahu keligii ayuu ilaahay jebiyey gaashaanburihii gaalaadba waa jebiyey xaalu keligii yahay buu jebiyey waxdahu xaal bay noqonaysa xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim waana min xadiisi cabdulahi bni cumar waa xadiiskii cabdulahi bni cumar weeye xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu ku soo noqonayo madiina oo safar u baxay safarkaasi ha ahaado safar uu jihaad ugu baxay ama safar uu xaj ugu baxay ama safar uu cimro ugu baxay ama safar uu cimro ugu baxay mid kastay ahaataba marka uu soo socdo meel kastoo taagan markuu marayo waa takbiiranayey allahu akbar allahu akbar allaahu akbar saddex goor baanu ku celinayey saddex goor ayaanu ku celinayey kadibna wuxuu la imanaya tawxiidka tawxiidku dabeedna la imanayey tawxiidka ayuu la imanayey laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir kadib wuxuu odhanaya aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun aayibuuna taa'ibuuna aayibuuna waxaa la akhrinayaa sida saxiixa ayi-adaa la akhrinaya aayibuuna waa ay naxnu aayibuuna annagu waa noqonaynaa culamada qaar waxay u fasirayaan waxaanu ku noqonaynaa yani beledkaygii ama guryahaygii baanu ku noqonaynaa laakiin annagu cibaadadan ku dheehan baanu laabanaynaa noqosho keliya ma aha markaas waxay noqonaysaa annagoo cibaado iyo tawbo yani ku dheehan iyo xamdinaq ayaanu laabmaynaa waa toobad keenaynaa xagga ilaahay baan u toobad keenaynaa mar walba in towbadda lala yimaado ayaa fiican waatay dee culammada qaarkood yidhaahdeen asbixuu taa'ibiin wa amsuu taa'ibiin yacni waa berista idinkoo toobad keenaya habeensadana idinkoo toobad keenaya bimacnaa waxaa weeye habeen kasta waa inaad toobadkeen la timaadaa subax kastana waa inaad toobadkeen la timaadaa waayo geeridu si ay ku iman doonto ma ogin inay kedisa noqotaa dhici karta saas mar layba toobadkeen la kaalaya toobadkeen mar walba la kaalaya ilaahay baanu caabudaynaa rabbigana waa xamdinaqaynaa ilaahayna waxa weeye wacdigiisii waa dhabeeyey oo waa fuliyey waxay noqonaysaa marka khabar loo fasiro waxay noqonaysaa waxa weye madxi ilaahay la ammaanayay hanaa ilaahay lagu ammaanayay noqonaysa yacnii inuu ilaahay ballanqaadkii uu rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo mu'miniinta u ballanqaaday inuu ilaahay muujiyey dhabnimadeedii addoonkiisina waa u gargaaray waxaa loo jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam gurubadii gaalada iyo qaybihii gaalada ilaahay waa jebiyey waa jebiyey marka taasna waxa weeye waqaa'ic badan buu ku jebiyey ay ka mid yihiin qaswatu axzaab ay ka mid tahay marka xuska caynkaasa ayuu marka la imanayaa marka uu soo noqonayo baabka boqol iyo lix maa yaquulu man ataahu amrun yasuruhu aw yakrahuh halkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa wuxuu odhanaayo qofka u yimaado arrin farax gelinaya ama arrinuu karaahiyeysanaya oo uu nacaya uu yimaado uu ku yimaado wuxuu odhanaya marka farxadda muxuu odhanayaa wakhtiga farxadda ee uu markaa wuxuu ku farxo arkay muxuu odhanaya wax markaa uu karaahiyeysanaya markuu la kulmayna muxuu odhanaya xadiiska laba boqol iyo siddeed iyo toban kaana sala allahu alayh wasalam ida ataahu alamru yasuruh nebigu wuxuu ahaa calayhi asalaatu wassalaam markuu u yimaado arrin farax geliyaa qaala mid yidhaahda ayuu ahaa alxamdu lilaahi aladii binicmatii tatimmu asaalixaat mahadoo dhammi waxay u sugnaatay allaah alladii kaasoo binicmatihi sababta nicmadiisa tatimmu ay ku dhammaystiranto alsaalixaatu waxyaalaha wanwanaagsani ay ku dhammaystirmaan oo nicmadiisa darteed ay ku dhammaystirmaan ilaahay nicmayntuu nicmaynayo daraaddeed ay ku dhammaystirmaan waxyaalaha wanaagsani kuna xasilaan ilaahaasaa mahadi u sugnaata ilaaha xaqa ah ayaa mahadi u sugnaata wuxuu ku farxo markuu arko saasuu odhanaya alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat waida ataahu alamru yakrahu markuu u yimaado arrin uu karaahiyaysanayo nacayaa qaala wuxuu odhan jiray nebigu calayhi asalaatu wasalaam alxamdu lilaahi cala kulli xaal ilaahay baa mahadi u sugnaatay oo mahadoo dhan allah bay u sugnaatay ilaaha xaqa ah allah wuxuu la macno yahay alilaahu alxaq calaa kulli xaalin xaal walba ilaahay baa mahadsan yacnii xaal waxaanu karahiyaysan nagu yimaadaan iyo xaal inay nagu iman mar walba ilaahay waa mahadsan yahay xadiidka waxaa soo wariyey ibnu maajah waxaa kaloo markaas soo wariyey xaakim waana saxiixiyey fi camal ilyowm walleyla waa lagu soo wariyey mar waxay u nisbeeyaan culammadu camal ilyowm walleyla nasaa'i maadaama asalka kitaabka laga soo doortay oo isagu leeyihi marna waxaa loo nisbeeya ibnu sunni maadaama marka isagu ikhtiyaarka uu ka soo doorto uun sunanka nasaa'iya kubraha alimaamu nawowi waxau ihi sanadkiisu waa jayid xadiiskan sanadkiisu waa wanaagsan yahy jayid haddii la yidhaahdana wuxuu noqonayaa xadiis markaa xasan ah bale culammada qaarkood waxay yidhaahdaan wa aqwa min alxasano waa bayna alsaxiixi waalxasan ayaa jayid noqonaya marka waa xadiis sanadkiisu wanaagsan yahay oo jayida wey wa saxaxahu alalbaaniyu albaanina waa saxiixiyey marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa mar walba in ilaahay loo mahadnaqaayo oo xamdigu kuma gaar aha marka nicma ruuxa ku cusboonaato kuma gaar aha waxay ka mid tahay waxyaaluhu ku kala duwan yahay xamdiga iyo shukrigu oo shukrigu wuxuu yimaadaa fii muqaabalati nicma marka ruuxa nicmo ku cusboonaato ayuu shukri naqal la imanayaa sabab markaa nicmo cusboonaatay ayuu ku yimaadaa shukri naqo laakiin xamdigu ama nicma ruuxa ku cusboonaato amayna ku cusboonaanee mar leyba mar layba ilaahay waa loo xamdi naqaya marka saas aawadeed baa labada goorba nebigu calayhi asalaatu wasalaam ilaahay ugu xamdi naqay laakiin alfaaduu raacinayo xamdinaqa ayaa farqi u dhaxeeyey uun marna nicmadii buu xusayaa marna nicmadii ma xusayo marka nicmo ku cusboonaato ama wuxuu ku farxa u arko la kulmo wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii binicmatii tatimu asaalixaat macnuhuna wuxuu u dhacayaa wanaagyadan waxaanu ku helay nicmaynta ilaahay noo nicmeeyey daraaddeed baanu ku helay haddaanu ilaahay noo nicmayn lahaynna lama nukulaneen wanaaggan lama nukulaneen marka kalena waxaa la odhanaya alxamdu lilaahi calaa kulli xaal yani waxba markaa waxa lama odhanayo xaal makruuha iyo xaal dhibaatole iyo waxba si gaara loo xusi maayo waa la ijmaalinaya waa la duuduubaya waxaa laodhanaya xaal walba ilaahay baa mahadsan ayaa la odhanaya cibaara jirta dadka qaarkood ay isticmaalaan wakhtiyadan oo ay yidhaahdaan markay waxay ka xumaadaan la kulmaan alxamdu lilaahi aladii laa yuxmadu calaa makruuhin siwaah mahdi waxay u sugnaatay ilaaha aan markaa shay yacni markaa la karaahiyeysto aan lagu mahadinaynin isaga cid ka soo hadhay isagu wax la karaahiyeysto waa lagu mahadinayaaba macnuhu u dhacayaa waxa la karaahiyeysanayo waa loogu mahadnaqaya laakiin cid kalaan isaga ahayn wax la karaahiyeysto loogu mahadnaqayaa ma jiro cibaarada caynkaasa waxaa ka fiican cibaarada nabowiga ah ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen tacbiirkaa kale culammadu ma fiicna waa midda koowaadee taa kale waa inshaa dadku ay iska samaysteen oo ayagu cabbireen tanna waa mid lisaankii iyo carabkii nebiga laga hayo calayhi salaatu wasalaam waa midda labaadee kaasi wuxuu markaa bacdhabayaa shaygii makruuhaa buu sheegayaa oo macnuhu wuxuu u dhacayaa shaygan waa karaahiyeysanayna yacni markaa saasuu u dhacayaa inuu markaa xamdinaqa gudihiisa ku xuso yani waxaan inuu makruuh yahay ya dee qadaaga ilaahay iyo qadarkiisa in lagu raali noqdaana waxay ka mid tahay min tamaami aridaa birububiyat illaah rabbinimada ilaahay in lagu raali noqdo dhammaystirankeeday ka mid tahay saas aawoodee masaa'ibka markay culammadu ka hadlayaan musiibada saddex martabo ayaa jirta martaba waxay ku saabsan tahay sabir musiibada lagu sabro waa waajib shayga dhibaatada musiibada in lagu sabraa waa faral sunne maaha waajib weeye hadduu sabirkaa ruuxu ka tago oo uu sabri waayo waa dembaabayaa dembi buu ku jiraa martaba ka sarraysa taasaa jirto arridaa bilmusiiba musiibada lafteeda in lagu raalli noqdo oo qadaaga ilaah iyo qadarkiisa in lagu raalli noqdo yacni oo musiibadana ay ka mid tahay ya marka raalli noqoshada lagu raalli noqonayaana waa min tamaami rida birububiyat illaah waa tamaamkii weeye asalkii maaha hadda marata taasina waa martabo taa culammadu waa isku khilaafaan in waxa weeye masaa'ibta lagu raalli noqdaa waajib miyay tahay mise waa sunne laba qowl baa ku sugan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa waajib waana sida markaa abulwafaa ibnu caqiil oo min culamaai alxanaabila waa siduu maray iyo taa'ifo yaroo kale qowl labaad wuxuu leeyahay musiibada in lagu raalli noqdaa waajib maahae waa sunne wejigaa dambaana loo badiyaa waana sida marka ay doorteen shaykhulislaam ibnu taymiya iyo marka alcallaamata ibnulqayim oo waxau idhi ibnu taymiya amar la amrayo in musiibada lagu raalli noqdaa ma imanin siduu u yimi amar la amrayo in lagu sabraa marka amar lama hayo ilaa amarku wuxuu faa'iidaynayaa waajibnimu faa'iidaynaya ee waxa yimi uun cidda markaas samaysa in la ammaanayo ya taasaa timi sawaabna loo sheegayo marka taa waxaa laga qaadanayaa in musiibadii in lagu raalli noqdaa ay tahay sunne inay tahay walow mu'akadba dee ha noqoto ya inay markaa sunne tahay ayaa markaa laga qaadanaya waxba mu'akad ma sheegine anigunbaa tawdiix ugu daraya waaya martabadda saddexaad waxaa la yidhaahdaa waa shukri naq musiibada lagu shukri naqo oo musiibada lafteedii baa sidii nicmo loogu shukrinaqayaa taasina waa martabo kaloo ka sii sarraysa weeye masaa'ibta laftoodu dee markaa nicmay noqdaan yaa waata culammada qaar ka cabireen almasaa'ibu nicma masaa'ibtu waa nicmo ilaahay dhibaatooyinka iyo musiibooyinku waa nicmo ilaahayoo dee qofka dembiyadii baa laga daadinayaa waa la baraarujinayaa sabir bay u sababaysaa yani isla weynidii iyo kibirkii iyo waxaasoo dhan baa ka baxaya hadduu qofku caafimaad iyo ladnaan mar walba iska haysto iyo xoog oo uu iska ladan yahay ou iska qafqaf leeyahay waxaa laga yaabaa geeridii iyo wixii oo dhanba inuu ilaawo ayaa dhici karta hadda maaragta dabeedna kibro waxaaba dhici karta markaa in markaa kibirkaasi dee ku xambaaro waxyaalo kale inuu ku xambaaro laakiin markuu xanuunsado ama dhibaatooyin kale ku dhacaan ee uu dacfigiisa iyo taagdaradiisa iyo baahiduu ilaahay u baahan yahay arko ya oo xaaladda noocaasa garwaaqsado inaanu waxba ahayn taag lahayn tamar lahayn awood lahayn xaalka caynkaasa kibirkii naftu waa baxaya iyo isla weynideedii waxay dulloobaysaa waa tadarucaysaa ilahay bay isu dhuldhigaysaa inay toobad keentaa laga yaabaa istikfaarka iyo towbad ilaahay bay baryaysaa wuu sabrayaa marka waxa weeye khayraad badan baa u xasilaya hadduu markaa ka faa'iidaysto musiibada lafteeda ya yacni khayr badan baa ruuxii uga xasilayoo uga imanaya marka sidaas aawadeed yacni shayga inuu makruuh yahay in xamdiga gudihiisa lagu xusaa waa arin laga fiican yahay tacbiirka nebiga eeg alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ya kaannahu wax marka waxaa weeye dhiblihiba ayna dhicinba xaal walba ilaahay baa mahadsan laakiin hadduu markaa yidhaahdo waxa weye calaa makruuhin siwaah ya cid kale marka o isaga ahayn shay la karaahiyaysanayo laguma mahadiye laakiin isaga wax la karaahiyaysanaya waa lagu mahadiyaa tanna waxa weye waa shaygii la karaahiyaysanayey o aan ku mahadinayey dee waa naqsi tan lafteedu inaan musiibadii ku raalli ahayn ayaa lafteeda laga dareemaya sidaas aawadeed tacbiirka waa laga fiican yahin culammadu waa in tacbiirka nabawiga ee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam la isticmaalaa oo la yidhaahdaa marka wax la karaahiyeysanayo la arko alxamdu lilaahi cala kulli xaal baabka boqoliyo toddoba fadlu salaati cala anabiyi sala allahu alayh wasalam salliga nebiga lagu sallinayo calayhi asalaatu wasalaam fadligu leeyaha halkana laga hadlaya qaala sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi man sallaa calaya salaatan salla allahu calayhi biha cashraa man sallaa calaya kii igu salliya korkayga ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam salaatan hal mar oo salli ah ka igu salliya sala allaahu calayhi biha cashraa ilaahay wuxuu ku salliyaa marka igu salliyey sababteeda toban goor ayuu ilaahay ku salliyaa bihaa baad waa sababiya waxayna u noqonaysaa salaadda sala allaahu waa ku salliyaa ilaahay calayhi kaa igu salliyey waa mankaase bihaa ay bisababi salaatihi calaya ayaa macnuhu dhacaya salligiisuu igu salliyey aniga aawadeed wuxuu ilaahay igu salliyaa cashran ya toban goor ayuu igu salliyaa toban salli xadiidka waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi cabdilaahi bni camr bn alcaas waxaa kaloo soo wariyey muslim laftiisu ariiq labaadna waa ka soo wariyey oo abi hureyre laga warinaayo marka laba saxaabi oo kala duwan ayuu xadiiskan ka soo wariyey muslim waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay salliga nebiga lagu salliya calayhi asalaatu wasalaam nebiga in lagu salliyo oo la salaamo ilaahay baa amray ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ilaahay iyo malaa'igtiisuba waxay ku salliyaan nebiga calayhi asalaatu wassalaam wasalluu calayhi wasallimuu tasliima ku salliya salaamana markaa salli iyo salaam baa labadaba la amray in nebiga lagu salliyo lana salaamo salaamta waynu salaamnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo atixiyaadka gudihiisa si gaaraynu u salaannaa asalaamu calayka ayuha anabiy waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa salaam nebigii la salaamayo calayhi asalaatu wassalaam waxay culammada qaarkood yidhaahdaan assalaamu cala alnabiyi waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baa la akhrinayaa ama bannaan in la akhriyo atixiyaadka gudihiisa waxaanay cuskadeen xadiidka cabdullaahi bn mascuud laga soo warinaayo oo sheegaya wakhtigu nebigu noolaa calayhi asalaatu wasalaam inay odhan jireen assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi wa barakaatuhu salaadda inay ku akhrin jireen atixiyaadka gudihiis markii nebiga la oobsaday qulnaa assalaamu cala alnabiyi waxaanu nidhi markii nebiga la oobsaday ee nebigu geeriyooday calayhi asalaatu wasalaam waxaanu taa beddelkeeda nidhi assalaamu cala alnabiyi yani wuxuu u dhacayaa assalaamu cala alnabiyi waraxmat ullaahi wabarakaatu oo khitaabkii baanu ka bedelay oo u bedelay haybo u bedelay tii bay culammada qaarkood qaateen xadiiskuna waa saabito waa sugan yahay waa saxiix marka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen jaa'is inay tahay oo sidaana ku ansaxaysaa laga qaadanaya waxay u fahmeen dadka qaarkood inay laazim tahay in la bedelo oo assalaamu cala alnabiyi la yidhaahdo sababtay sidaa isu yidhaahdeenna waxay tahay waxay u qaateen saxaabadii dhammaan inay sidaa isticmaaleen oo tacbiirkii hore ay ka wada guureen waxaana yidhahdeen tawqiif nebiga ay ka hayaan uunbay kaga guureene iskood ugamay guureen iskood ugamay guureen markay waxa weeye kaga guureen yacni amaray nebiga ka hayaan de tii hore waxay noqonaysaa bay yidhahdeen mid haddaba laga guuro oo aan la samayn karin naxwa haada bay leeyiin laakiin sida saxiixii waa inaan laga guurinoo sidii hore la akhriyo sida saxiix ahi waa in sidii hore la akhriyo waxa ugu badane xadiiskaa ku suganna waxay tahay inay tahay ijtihaad saxaabada qaarkood ka dhacay inay tahay baa lagu xambaaraya waayo hadduu nebigu odhan lahaa haddii aan dhinto bedelo oo sidaa ka dhiga cidi kuma hadheen sida kale ee dhammaantood sidan bay wada akhrin lahaayeen mana aha saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam qaar sidan wada akhriyey maaha waxaa soo aroortay inay markaa waxa weeye sidii hore assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu inay akhrin jireen saxaabo badani oo cumar bnu khataab atixiyaadka markuu dadka baraayo wakhtigii imaaradiis mimbarka korkiisuu dadka uga laqimi jiray waxaanuu dadka ka baray sidii horuu ku baray assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saxaabaduna kumay inkirinoo may odhan taasi mansuukh weeyo xadiis baanu nebiga ka haynaa sida kale in la akhrinayo waa qodob hore waa uga hadlay laakiin yani waxaynu ugu celinnay yani si mas'aladaas aan loogu kedsoomin waa midda labaadee caaisho atixiyaadkeeda oo ay dadka u sheegtay yaduna oo laga soo wariyey yadana waxaa ku sugan assalaamu calayka ayuha anabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu goortay dadka atixiyaadka u sheegaysaana dee fii xayaati nebiyi maahee waa wakhti dambo taabici baa ka warinaye saxaabi ka warin maayo atixiyaaddo kala duwan bay saa ugu soo aroortay marka waxaweye in khitaabkaas la akrinayo khitaabkana loogama jeedo de inuu nebigu maqlayo calayhi asalaatu wasalaam oo dee markuu noolaaba iyadoo sidaa la akhrinaayo miyuu wada maqlayey markaa dadka kii ku dhowey agtiisa ka akhriya garanay hadduu markaa sare u qaado inta muctaadkee dadku ka maqlaan ya hadduu sare u qaado yani oo si uu u maqli karo u sheego garanay laakiin atraafta madiina ya ruuxa ka akhrinaya ama masaajidda kalee madiine ka akhrinaya ama masjidka xaggiisa dambe ka akhrinaya amaba madiinaba ka maqanaya marka beled kala jooga ama miyi jooga ama maka jooga ama markaysaga markaa beled kala jooga dee nebigu ma maqlayn calayhi salaatu wasalaam haddana khitaabku isticmaalaya haddana khitaabkii isticmaalayey nebiguna ma maqlayn khitaabkii laazim ma aha markaysa markaa maqal inuu ka dhasha laazim ahlucilmigu waxay yidhaahdeen lafdiga khitaabka wakhtiyada qaarkood baa looga jeedaa mukhaatabo in rasmiya aan looga jeedin ay muraadku tahay cidda lala hadlayo in la istixdaaro laga tilmaamayo oo niyada lagu soo xaadiriyo tanna waa noocaasoo kale yidhahdeen marka istixdaar baa looga jeedaaye mukhaatabo u maqlaya lagama tilmaamayo hadda iminka marka culammada masaa'isha qaar lagu tacaqubayo yani waxaa loola hadlaa sidii wax markaa dee yagii la hor joogo kale ya raxmat ullaahi calayk yani sidaad caynkan iyo caynkan u tidhi ya marka sidaa la leeyahay muraadku ma aha markaysaga isagii dee inuu maqlaayo ee waxaa looga jeedaa istixdaar baa looga jeeda istixdaar ayaa looga jeeda saas aawadeed sida saxdii waxay tahay ma labaynayne in sidii wakhtigii nebiga la akhrin jiray calayhi asalaatu wasalaam la ahriyo in sidii la akhriyo wey bacdana waa dhacday inay yidhaahdeen sidii inaan akhrinayo ka suuli maayo oo iskama beddelayo salliga nebiga lagu sallinayo calayhi asalaatu wasalaam ahlucilmigu waxay yidhaahdeen wuxuu ku xasilayaa siiqo kasta oo salli tilmaamays ma aha salliga nebigu inuu ku asaxayo keliya siiqatu alibraahiimiya siiqada ibraahiimiye la yidhaahdo ee atixiyaadka dabadiisa aynu akhrinno allaahumma salli calaa muxammadin wacala aali muxammadin kamaa sallayta calaa ibraahiima wacala aali ibraahiim ila aakhirihi ilaa dhammaadkeeda laga gaadhaayo taasaa waxaa laha ibraahiimiya layidhaha ibraahiim baa loo nisbeeye oo ibraahim iyo aalkiisii baa lagu sheegayaa saasaa loogu nisbeeyey siiqadaas keliya ma aha salligu inuu ku asaxayo bacdu alaba markaysaga wahma ku dhaco waxay moodeen siiqadaas keliya inuu ku asaxayo salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeed waxay la yimaadeen waxaan cid ka horraysay la imanin ta noocaasi waa arrin halata weeye ahlucilmiga qaarkood waxay soo naqliyeen ijmaac in siiqo kasta salli iyo salaam koobsataa in salligu ku asaxayo bay ku soo rareen ijmaac ku soo rareen culammaduna salafan wa khalafan kama zuulin oo kama bixin inay markaa ugu sallinayaan siiqooyin kala duwan nebiga ugu sallinayaan ha yidhaahdaan sala allahu alayhi wasalam ama ha yidhaahdaan calayhi asalaatu wasalaam ama tacaabiir kaloo la mida ha isticmaalaan bale saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa laga soo wariyey siiqooyin aan ahayn ibraahiimiyada inay wakhtiyada qaarkood ugu salliyeen bale axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa lagu hayaa wakhtiyada qaarkood in markaa waxa loogu saliyey oo nebiga laga soo wariyey siiqa aan ibraahimiyada ahayn sida ducada marka lasoo gelaayo masjidka iyo marka laga baxaayo bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah siiqadii ibraahimiyada maaha culamada qaarkoodna xadiiska waa taxsiiniyeenoo sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada taxsiininaysa culamada taxsiininaysa ka mid yahay odhanaysa waa xasan marka xadiiskii nebiga calayhi asalaatu wasalaam ijmaaci culammada aasaartii saxaabada baa intuba ku tusinayaan in waxa weeye siiqo kaleo aan ibraahiimiye ahayn in loogu sallin karo laakiin shaki waxaanu ku sugnayn salaadda gudaheeda siiqo loogu salliyo taa ibraahimiyada ugu mudan culamada qaar waxaabay leeyihin waa mutacayin salaadda gudaheeda waaya salaadda gudaheeda nebiga cayimay siiqatulibraahimiyana waxay ku gaar ahayd salaadda gudaheeday ku gaar ahayd bidaliil riwaayaadka qaarkood sida ku soo aroortay yani qad calimna kayfa nusallimu calayk fakayfa nusallii calayka aw kama qaal waa garannay sidaannu kuu salaamayne e bal noo sheego sidee baannu kuugu sallinaa ziyaado aan saxiixaynka ku soo aroorin waxay sheegaysaa fakayfa nusallii calayka ida naxnu sallaynaa fii salaatina saanu kugu salinaynaa markaanu tukanno salaadda yada gudaheeda aanu kugu sallinaynaa markaasuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam quuluu markaasuu u laqimay salaatu libraahiimiya ayuu dabeed u laqimay ziyaadada ah idaa naxnu sallaynaa fii salaatina sheekh albani waa taxsiininaya wuxu odhanaya waa xasan waa xasan ayuu odhanaya marka salaatu libraahiimiya waxay u soo aroortay salaada gudaheeda waa sababta keensatay culammada qaarkood inay yidhaahdaan khaarij asalaa in loogu salliyo siiqat libraahimiya sunnadii kuma qotanto waa sababta caynkaas ay u yidhaahdeen culamada qaarkood almuhim siiqo kastoo salli iyo salaam koobsanaysaa waxay noqonaysaa salligu waa ku asaxaya waxaana fiican bay yidhaha culamadu labada in laysku daro ya oo yacni waxa weeye maadaama ilaahay amray salliga iyo salaamta labadaba amray labadiiba waa in lala yimaadaa amaa salaadda gudaheeda salaadduu nebigu u cayimayey inay ku salliyaan salaamtii wuxuu ugu dari waayey dee iyagaa hormariyo salaamta waa garanaynaa bay yidhaahdeen atixiyaadkanay ku soo akhriyeen assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi barakaatu laakiin haddii waxa weeye iyadoo aan salaamtii la soo akhrinin salligan la akhriyo salaamtii waa maqan tahay fasalluu calayhi wasallimuu tasliima labadabana waa la amray saas aawadeed bay culamada qaarkood waxay labada in la kala reebaa waa karaahiyo siduu ibnu kasiirkuba tafsiirkiisa uu ku soo naqlinayo haddaba salliga nebiga lagu sallinayo calayhi asalaatu wasalaam waxaa ku sugan fadli fara badan ruuxa ku salliya toban goor baa ilaahay ku salliyaa ilaahay baa ku sallinaya salliga uu ilaahay ku sallinayo muraadkiisu waa maxay macnihiisu waa maxay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen salliga uu ilaahay ku sallinayaa waa inuu u naxariisanayo weeye waa raxma waana sida mashhuurka ahe jumhuurku ay sheegeen kaasi waa qowl qowl labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo salliga uu ilaahay ku sallinayaa waxa weeye waa inuu ilaahay ammaano wa hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika waa inuu malaa'igta agtooda ka ammaano weeye waana sida abulcaaliya oo taabiciinta ka mida uu sheegay weeye inuu salliga ilaahay yahay ammaan uu ilaahay ammaanayo malaa'igta agtooda ka ammaanayo labada markaa wejina waxa arjaxa kaa dambe alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa jala'u alafhaam fi salaati cala khayr alanaam waa kitaab mujallada oo nebiga calayhi asalaatu wasalaam ku saabsan waana kitaab qayima mufiid ah yani waxa weeye axkaamta ku tacalluqda iyo kayfiyada salaada iyo mawaadinta iyo meelaha si gaara laynoogu sunneeyey in lagu salliyo iyo fadaaisha ay leedahay yani wax fara badan buu ka warramaya waa muhimun jiddan aad buu muhim u yahay kitaabkaas aad buu muhim u yahay marka wuxuu ku sheegayaa markuu labada qowl isbarbar qowlka odhanaya ammaanta uu ilaahay ka ammaano malaa'igta agtooda ayaa looga jeedaa salliga salaadda ilaahay waxaa loo jeedaa inuu ilaahay ka ammaanaayo malaa'igta agtooda kaasaa arjaxa buu odhanaya waxaanu ku arjaxay shan iyo toban weji ayuu ku arjaxay shan iyo tobanka wejina waa tiriyey fadaa'isha uu leeyahay salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida in toban xasane loo qoraayo sida xadiis lagu soo wariyey oo markuu hal mar ku salliyo toban xasana loo qoraya man sallaa calayhi maratan waaxidatan kataba allaahu caza wajalla lahu biha cashra xasanaat toban xasano ayuu u qorayaa imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo baa soo wariyey jamac culamada ka midna waa saxiixiyeen oo waxay yidhahen waa saxiix fadaaisha laga helayo waxaa ka mida ruuxa ku salliya nebiga calayhi asalaatu wasalaam malaa'igta u ducaynayso ku sallinaysa nebigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam man sallaa calaya salaatan lam tazal ilmalaa'ikatu tusallii calayhi ma sallaa calay falyuqila cabdun min dalika aw liyukthir kii igu salliyaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam malaa'igtu ka bixi mayso inay ku sallinayso intuu igu sallinaayaba malaa'igtaa ku sallinaysa marka addoon ha yaraysto ama ha badsado ha yaraysto ama ha badsado imaam axmed wakhayruhu baa soo wariyey sheekh albanina waa taxsiininaya waxaa ka mid a fadaaisha laga helaayo in waxa weeye dembiyada lagu daadiyo man sallaa calaya salaatan waaxidatan sala allahu calayhi cashra salawaatin waxata canhu cashra khati'aat nebiga calayhi asalaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey inuu yidhi ruuxa igu salliya hal salaad hal mar igu salliya ilaahay toban goor buu ku salliyaa toban salaadood buu ku salliyaa wa xata canhu cashra khati'aat wuxuu ka daadiyaa toban dembina waa ka daadiyaa waxaa soo wariyey imaam axmed iyo diya almaqdasi ayaa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya diya almaqdasi laftiisuna waxau ihi isnaadkiisu waa saxiix fadaaishiisa waxaa ka mida ah inuu nebigu yidhi calayhi salaau wasalaam man sallaa calaya salaatan waaxidatan sala allahu calayhi cashra wa ruficat lahu cashru darajaat ruuxa igu salliya hal mar toban salli baa ilaahay ku salliyaa yacani toban goor baa ilaahay ku salliyaa toban dembina waa laga daadiyaa toban derajana waa la kor yeelaa xadiiskaana waxaa soo wariyey nasaa'i ayaa markaas soo wariyey nasaa'i baa soo wariyey bukhaarina wuxuu ku soo wariyey adabulmufradka ayuu ku soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya culamo kaleo iyaguna saxiixiyena waa jiraan marka fadaaisha u soo aroortay salliga nebiga sala allahu aley wasalam waa badanta axaadiista ku soo aroortay yaday fara badanto qadar yar aynu ka akhrinay hadda axaadiistaa waxaa ku sugan in toban xasane loo qorayo kow in toban goor ilaahay ku sallinayo laba in toban dembi laga daadinayo saddex in toban derajo sare loo qaadayo afar toban derajo in sare loo qaadayo afar in malaa'igtu ku sallinayso shan marka fadaaisha ku sugan salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam waa badan tahay fadaa'il badan oo kalena waa soo arooreen waxa markaa haddaba fiican baa la yidhi culammadu yidhaahdeen in la farabadsado salliga nebiga calayhi asalaatu wasalaam qurbaadka lagu faydaa hamiyada lagu qaadaa umuuraha lagu fudaydiyaa laakiin marka uu ruuxu salliga nebiga la imanayo calayhi asalaatu wasalaam waa in markaa qasadkiisa weyni uu noqdaa yani sawaabka ilaahay uu aakhire ka helaayo sawaabka xagga ilaahay aakhire uu ka helayo waa inuu qasadkiisa weyni taas noqdaa ujeeddo adduunye keliya waa inay noqon wuxuu u samaynaya xadiiska laba boqol iyo labaatan wa qaala sala allahu alayh wasalam nabigu wuxu uhi laa tajcaluu qabrii ciidan laa tajcaluu ha ka yeelina qabrii xabaashayda ciidan ciid ha ka dhigina yani midaas sida ciiddoo kale ugu soo shirtaan ha ka dhigina wa salluu calay igu salliya fa inna salaatakum tablugunii xaysu kuntum waayo salligiinnu waa isoo gaadhayaa meeshaa ku sugan tihiinba waa isoo gaadhayaan eh, xadiiskan waxaa soo wariyey abu daawuud iyo imaam axmed ayaa soo wariyey duruq kalena waa leeyahay nawowi waa saxiixinayaa albaanina waa saxiixinayaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen isnaadkiisu waa calaa sharti albukhaari wa muslim saasay culammada qaarkood ka cabireen saxaabo kala duwanna waa laga soo wariyey kan hadda abu hurayra laga warinayaa laakiin waxaa soo aroortay saxaabo kalena iyadoo laga soo warinaayo xadiidku wuxuu koobsanayaa kow masalada koowaad qabrigayga ciid ha ka dhigina ciid ha ka dhigina maxaa looga jeedaa yacni midaa waxa weeye sida ciidda ugu soo shirtaan oo dee waxa weeye markaa ciidda aad baa ijtimaaca iyo kulanku u bataa marka midaa saasoo kale ugu soo shirtaan oo dee waxa weeye markaa mar walba a sida ay dul joogtaan ha ka yeelina qaar baa xadiidkan macnihiisa si kaley u fasireen oo waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa ziyaaradayda farabadsada waayo ciiduhu waa yar yihiin sanadkii dee waxaa ku jiraa sanawiga haddii laga eego ciid sanawi ah laba ciidood marka ciiddii waa qaliil marar naadiray timaadaa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa bay yidhaahdeen ziyaarada markaa qabrigayga qabrigayga ziyaaradaa soo booqanaysaan ha yaraysanin oo mid naadira ah sidaa ciiddoo kaloo qaliil ahoo marmar timaadda ha ka dhigine mar walba kulla yowm isoo booqda kula yowm wa saaca marka ziyaaradeeda badsadaa macnuhu u dhacaya bay yidhahdeen alcallaamatu ibnulqayim macnaha noocaasa dadka sheegay intuu soo naqliyay hadalkooda ayuu wuxuu yidhi way taxriifiyeen macnihii uu nebigu uga jeeday calayhi asalaatu wasalaam waayo siyaaqa xadiisku miduu caawinayo ma aha oo xadiiska siyaaqiisu saa kuma saabsana waayo maxaa la socota wasalluu calaya fa ina salaatakum tablugunii xaysu kuntum ya igu salliya salligiina ay soo gaadhaye meeshaa ku sugantihinbe marka dee waxa ka dambeeye lafteeda caddaynaysa inaan looga jeedin mar walba xabaasheeda dul jooga oo mar walba isoo booqda inaan looga jeedin siyaaqaaba caddaynaya siyaaqa laftiisa ayaa caddaynaya waxaa kaloo raacda dee saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaha kamay fahmin saas aawadeed waxaa soo aroortoo sanado saxiixa ku soo aroortay inaan saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin kasta qabriga nebiga inayna booqan jirin ya waxa ugu badani lahayaa waxay tahay cabdullaahi bnu cumar keliya laga soo wariyey marka uu safar ka soo galo ee madiine uu ka maqnaaya safar ka soo galo inuu booqan jiray weliba taana waxaa la yidhi saxaabada kale taana ma samayn jirin taana ma samayn jirin ee arrinka cid aan cabdullaahi bnu cumar ahayn oo aanu ka ognahay ma jirta yidhahdaan taabiciintii isagoo qura ayaanu saa ka ognahay inuu samayn jiray addamaarata dee haddii looga jeedo ziyaarada qabrigayga farabadsada dee saxaabadii nebigaa samayn lahaa calayhi asalaatu wasalaam low kaana khayran la sabaquuna ilayh ya ummadda khayr oo dhan bay uga dheereeyeen sabaaqiin bay ahaayeen khayrka u dheeraynaya may dayaceen oo khayrkaa kamay tageen marka waxaa laga qaadanayaa inaan marka waxaweyn yani tan noocaasi mid markaa dee siaa loo booriyey in lagu dadaalo farabadinta la farabadinayo inaynay ahayn imaam maalik imaamu daarilhijra oo culammadii reer madiine cilmiga ka qaatay oo taabiciin fara badan la kulmay markuu ka hadlayay ziyaarada qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam waxau uhi innamaa dalika lilghurabaa waxay u sugnaatay markaa dadka khurabada ah ee qariibka ah aan reer madiine ahayn ayaa ziyaaradaasi u sugnaatay saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam markay masjidka ku tukanayaan dee salliga iyo salliga iyo salaamta salaadda gudaheeda ay kula imanayaan ama markay masjidka soo gelayaan ay la imanayaan ayaa dee nebiga inay gaadhayso kifaaya tahay ay u garanayeen cabdullaahi bnu cumar isagu markuu ka soo galo safar ayuu isdul taagi jiray qabriga dabeedna wuxuu odhan jiray assalaamu calayka ayuha anabiyu ama assalaamu cala anabiyi ayuu odhan jiray ama assalaamu calayka ya rasuula allah bilafdin aakhar dabeedna wuxuu odhan jiray assalaamu calayka ya abaa bakrin intuu xaggan u yaro dhaqaaqo haddana intuu yaro dhaqaaqo ayuu wuxuu odhan jiray assalaamu calayka ya abati kadib deedna waa dhaqaaqi jire waa ka tegi jiray qabriguu dul fadhiisan jiray iyo waa ku dul wardin jiray iyo yani waa ku dul ducaysan jiray iyo yani marka halkaasu markaa muraaqabo iyo markaysaa wardi ku samayn jiray kullu daalika ma dhicin axad saxaabadii ka midaan lagama hayo marka muraadka looga jeedaa waxay tahay yani waxa weeye qabrigayga saaha ugu soo shirina macnuhu saasuu dhacaya laa tajcaluu qabrii ciidan wasalluu calay igu saliya salligaa iyo salaamtaa ay igu salinaysaan baa isoo gaarhaya suu ku soo gaarhaya malaa'ig baa soo gaadhsiinayso xadiiska markaa soo socda ayaa inoo sheegi doonaa ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi alard yuballiguunii min ummati salaam markaa siduu ku soo gaadhayaa waa in malaa'igtaasi soo gaadhsiinaysa weeye waa malaa'ig hawshaa u qaybsan oo meel kastoo nebiga laga salliyo calayhi salaatu wasalaam salliga u soo qaadaysa nebigana u soo tebinaysa oo soo gaadhsiinaysa mu odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam anigaa markaa maqlaya cidda igu sallida oo ruuxdaydaa adduunyada wareegaysa ama maqalkaa lay xoojiyo meel kasta waxa lagaga hadlaan maqlayaa ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo markuu adduunyada ku noolaaba dee meel kasta waxa lagaga hadlaayo nebigu ma maqli jirin calayhi salaatu wasalaam ya meel kasta waxa laga hadlaayo nebigu ma maqli jirin calayhi salaatu wasalaam mana odhan marka lay oofsado dabadeed baa awooddaasi ii soo kordhaysaa khusuusiyada aan helayaa mana odhan marka lay oofsado dabadeed ayaa fadiilada lay kordhinayaayo yacni marka arrinkaa inaan la gaar ahay ay ii sugnaanaysaana ma odhan waa kaa sheegaya malaa'ig inay usoo tabinaysa sheegaya amaa xadiidka la soo wariyoo sheegaya ruuxa markaa waxa weeye isagoo iga fog igu salliyaa waa laysoo gaadhsiiyaa ruuxa isagoo ii dhow igu salliyana anigaa markaa waxawayan maqlayo oo yacni dedhegahaygaan ku maqlayaa kaas laftiisu waa daciifo ma ma sugna kaa qudhiisu waa daciifun jiddan aad buu daciifu yahay marka laa tajcaluu qabrii ciidan saasaa laga tilmaamaya sidaas aawadeed waxaa la soo wariyey in aalubeytkii qaarkooda ay arkeen qabriga ruux ku dul sugan dabeedna uu yeedhay dabeedna wuu yidhi maxaad eh, ku arkaa adigoo markaa waxaan yani qabriga ku dulducaysanaya yani waa ku inkiray markaasuu xadiiska u sheegaya waa qaraabadii nabiga sala allahu aleyh wasalam bale waa tafiirtii nabiga aleyhi salaatu wasalaam xadiis caynkaa lagu soo wariyey oo saas sheegayaana waa jiraa ay saas ugu inkirayaan waayahay xasan ibnu xasan ibn cali alxasan ibnu xasan ibni cali maa laga sheegay waxaa kaloo laga sheegay cali ibnu xusein zayn alcaabidiinna waa laga sheegay inuu saa ugoyn karaa adugu laba riwaayo markaa irsaal ku jiro weeyaan waayahay hadduu nebigu doonaayo calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahdo markaa farabadsada ziyaaradayda dee wuxuu odhan lahaa markaysaga farabadiyu si cad bu odhan lahaa sariixa laakiin qabrigayga ciid ha ka yeelina haddana markaa salligeygu way soo gaarayaan meeshaa ku sugantihiinba bimacnaa farqi ma kalaa inaa i dhowdiin inaa dheertihiin mar walba salligu waa soo gaarhayaan waa laba shay oo dee markaa xoogaa kala duwan wey laba shay oo iskhilaafaya xadiiska laba boqol iyo koob iyo labaatan wa qaal wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay bakhayl waxa ah ka agtiisa laygu xuso laygu soo qaado oo aan igu sallin ka agtiisa laygu soo qaado oo laygu xuso oaan igu salliini kaasaa bakayl ah xadiiskana waxaa soo wariyey tirmidi iyo imaam axmed iyo nasaa'i iyo ibnu xibbaan iyo xaakim tirmidina waa saxiixiyey xaakim waa saxiixiyey albaanina waa saxiixiyey saxaabiga laga soo warinayaa waa cali bnu abi aalib duruqda qaarkood oo in xusayn ibnu cali ka warinaayo aabbihii cali laakiin badanka waxaa ku sugan in xuseenu laga soo warinaayo xuseen odhanaayo xadiiska sheegaayo nabigaasaa yidhi calayhi salaau wasalaam oo aan cali la sheegayn aarku saasay soo wariyeen saas aaweed bay culamada qaar ku kaaftoomeen inay yidhahdaan xadiiskan waxaa laga warinayaa waa min xadiis xusein xuseynna dee waa saxaabi weeye waa saxaabi marka wuxuu noqonayaa in xadiiskiisa xadiiska marka uu soo wariyo dee lama odhanayo mursal taabici buu la mid yahay la odhan maayo weliba dee waa ku garaadsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye markaa xadiiskiisa wuxuu noqonayaa mid markaa eh, la qaadanayo lama mid aha markaa waxaan kii sabiga ahaa ee aan mumayiska ahayn ee wakhtigii nebiga noolaa calayhi salaatu wasalaam lama mid aha yahay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu dadaalo oo khaasatan marka nebiga lasoo qaado ama sifadiisa ama magiciisa in ilaaba ilaa lagu salliyo waxay culamada qaar ka daliishadeen mar kastoo nebiga calayhi salaatu wasalaam la xuso ama la soo qaadaa in lagu salliyaa inay waajib tahay bay culamada qaar ka daliishadeen siday uga daliishanayaanna waxay tahay nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu bakhayl yahay ruuxaas bukhliguna waa shay madmuum oo la dhaleecaynayo xun wax wanaagsan maaha maadaama nebigu ku sheegay inuu bakhayl yahay bakhaylnimaduna xun tahay waxaa halkaa ka soo baxaya inuu ruux madmuuma oo la dhaleecaynayo inuu yahay shay tegitaanka laga tegey in ruux lagu dhaleeceeyaana waxay caddaynaysaa inuu shaygaasi waajib yahay in la sameeya inuu waajib yahay taasay caddaynaysaa kan keliya maaha axaadiis kalea soo aroortay sida xadiiska sheegaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi aamiin aamiin aamiin deedna la su'aalay mawdicu shaahid baynu ku kaaftoomaynaaye wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam jibriil baa iyimiyo wuxuu igu yidhi ruuxa markaa agtiisa lagugu soo qaado oo lagugu sheego oo kugu sallin waaya ilaahay ha fogeeyo aamiin dheh aamiin baanu idhi xadiidkaasi waa xadiid saxiixa weeye marka maadaama malakuljibriil iyo nebiguba ay habaareen calayhi asalaatu wasalaam ruuxa marka nebiga la soo qaado aan ku sallinin maxaa laga qaadanaya in salliga nebiga lagu salliya calayhi salaatu wasalaam mar kastoo la soo qaado inuu waajib yaha laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya ayay culamada qaarkood yidhaahdeen haddii meesha la fadhiyo aad nebiga loogu xuso xuskiisa la soo celceliyo calal aqali in mar lagu salliyaa waa waajib bay yidhahdeen inta ka dambaysa waxay noqonaysaa sunne mu'akada ah culamada qaarkood ijtihaadkooda saasay ku yidhaahdeen laakiin dawaahir aladilla xukun saa ka badan ayaa ka muuqata marka waxa weeye calaa kulli xaal taasna waxay ku tusinaysaa in salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu dadaalo laga haafil noqon ayaa laga qaadanaya wa qaala sala allahu alayh wasalam nebigu waxa uu yidhi inna lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi alard ilaahay waxaa u sugnaaday malaa'ig arlada wareegaysaa u sugnaaday sayaaxiin bimacnaa way wareegayaan baa loo jeedaa siyaaxa yuballiquunii min ummati asalaam waxay iga soo gaadhsiinayaan xagga ummaddayda salaamtay iiga soo tebinayaan oo iga soo gaadhsiinayaan marka cid ummaddayda ka midii ah ay salaanto bay salaantaa ii soo qaadayaan oo ii soo tebinayaan saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam min ummatii lafdi kaloo can ummatiina waa loo soo wariyey marka waa bimacnan xagga ummaddayday salaanta iiga soo gaadhsiinayaan oo iiga soo tebinayaan xadiidka waxaa soo wariyey nasaa'i ayaa ku soo wariyey sunankiisa waxaa soo wariyey imaam axmed waxaa soo wariyey xaakim waxaa soo wariyey ibnu xibbaan xaakim iyo ibn xibbaan way saxiixiyeen waana min xadiisi cabdilaahi ibn mascuud cabdullahi bni mascuud baa laga soo warinaya xadiiska inuu nebiga ka wariyey calayhi asalaatu wassalaam waxaa kaloo xadiidka quweeyey ibnu mulaqin oo yidhi sanadkiisu waa jayid waxaa saxiixiyey oo kale ibnu qayim ayaa isaguna saxiixiyey albaani baa isaguna saxiixiyey marka waa xadiis haabita weeye xadiidkii hore waxaynu ku soo aragnay in salaada nabiga lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam in la soo gaadhsiinayo laakiin xadiidkaasi inuuma sheegin cidda soo gaadhsiinaysa fa ina salaatakum tablugunii xaysu kuntum salaaddiinna ay soo gaadhayse xadiidkani wuxuu caddaynayaa in salaamta loo soo tabinayo malaa'ig u soo tabinayso malaa'igtaasina shaqadaa ay u qaybsantahay yuballiquunii min ummati asalaam xadiidkaa hore laftiisa riwaayaadkiisa riwaayo ka mida ah waxaa ku soo aroortay fa inna tasliimakum yablugunii xaysumaa kuntum salaamtiinna isoo gaadhaysa meel kastaa ku sugan sugantihiinba marka waxaa laga qaadanayaa salliga iyo salaamta haddii nebiga lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam iyo haddii la salaamo in mid walba loo tabinaayo oo malaa'igtu gaadhsiinaysaa laga qaadanayaa waxaan salliga iyo salaamta ahay nebiga ma la gaadhsiiyaa bacdibaa waxay yidhaahdeen acmaasha ummaddiisana waa la gaadhsiiyaa oo qabriga isagoo ku sugan baa loogu geynayaa waxaanay markaa u deliishadeen xadiis daciif ah oo sheegaaya xayaatii khayru lakum wa mamaatii khayru lakum tucradu acmaalu ummatii fii qabrii fain wajadtu khayra xamidtu allah wain wajadtu hayra dalika astakfartu lakum noloshaydu khayr bay idiin tahay geeridayduna khayr bay idiin tahay waxaa lay soo bandhigaa acmaasha ummaddayda waxay sameeyeen ummaddaydu baa lay soo bandhigaa xabaashayda gudaheeda laygu soo bandhigaa haddaan khayr ku ogaado inay sameeyeen ilaahay baan u mahadnaqaa haddaan ku ogaado waxaan khayr ahayn inay sameeyeenna waan idiin dembidhaaf weydiiyaayo ilaahay baan dembidhaaf idinka baryaa wajadtu haddii lagu fasiro musaadafadiina waxay noqonaysaa haddaan ka helo acmaashaas khayr aan khayr kula kulmo aan khayr ka helo ilaahay baan u mahadnaqaa bilaa akhiri xadiiskaasi wuxuu macruuf ahaa isaga uu yahay mursalkii uu irsaaliyey bakr bni cabdillaahi almusani taabiciga la yidhaahdaa odhanayo nebiga asaa yidhi marka waa mursal eh, sida kale taabiciga ka sugan laakiin cidduu ka maqlay ma sheegin marka dariiqyo kale waa lagu soo wariyey laakiin dariiqyada kale waa dariiqyo marka waxa weeye dacfigoodu daran yahi laba dariiqoo kala duwan baa laga soo wariyey anas ibnu malik laakiin mid waliba waa daciifun jiddan labadaba dacfigooda aad bu u daran yahi dariiq kaleoo saddexaad oo lagu soo wariyey marka laga reebo xadiiskan ayaa jira cabdullahi bn mascuud laga sheegayo dariiqaana culammada muxaqiqiinta ahi waxay yidhaahdeen waa khata oo waxa weeye waa yacni munkar xadiis buu marka ka mid oo ziyaado ku yahay marka dariiqaasi waa dariiq macluul ah marka khata inuu yahay baa la ictibaarinaya sidaas aawoodee khata waxba laguma quweeye calaa haada waxaa markaa meesha ugu roonee joogaa waa xadiiska mursalka ee bakr bni cabdillaahi almusani marka xadiiskaasi saasaan u sugnayn mursalkuna marka lagu socdo qawaacidda muxadisiinta mursal taabici waa daciif oo lama xujaysto lama xujaysto waxaad ku dartaa weliba inuu ka hor imanayo axaadiis yani sixaaxa oo mutawaatira ah inuu ka hor imanaayo layudaadanna rijaalun can xawdii kama yudaadu albaciiru adaallu unaadiihim asxaabii asxaabii wa fii lafdin usayxaabii wa fii lafdin ummatii ummatii fayuqaalu inaka laa tadri ma axdasuu bacdak faaqulu kama qaala alcabdu asaalix wa kuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falama tawafaytanii kunta anta alraqiiba calayhim xadiiskaas wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dad baa laga baacin doonaa oo laga eryi doonaa ama laga celin doonaa darkayga ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dad baa darkayga laga baacin doonaa ama laga eryi doonaa maalinta qiyaame sida awrka baadidaa looga eriyo darkaanu lahayn markaasaan u yeedhaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa u yeedhaa buu yidhi markaasaa waxaa laygu yidhahdaa ma garanaysid waxay dabadaa soo darisiiyeen garan maysid waxay dabadaa la yimaadeen ma garanaysid bay laygu yidhahdaa markaasaan idhahdaa sidii addoonkii saalixa uu yidhi oo soo qaataa hadalkii uu ciisa bnu maryam uu yidhi khulaasada waxaa ku jirtay in nabiga lagu odhanaayo calayhi asalaatu wasalaam lam yazaaluu murtadiina calaa acqaabihim fa aquulu suxqan suxqan xadiiska caynkaa ku soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu dadka ogayn waxay dabadiila yimaadeen ayuu sheegayaa weliba qaar ka miduu garanayaa markaasaa lagu odhanayaa dabadaa waxay la yimaadeen kama warqabtid dabadaa waa ridoobeen sidaa waxaa laga soo wariyey saxaabo fara badan axaadiista saa ku soo aroortayna waxay ku timi saxaaxiyada iyo sunannada iyo masaaniidda ayay ku timi dhowr iyo toban saxaabi baana laga soo wariyey xadiis mutawaatira ah marka wuxuu caddaynayaa in waxa weeye acmaashii ummaddiisa nebigu sala allahu aleyh wasalam inaanu ka warhaynin markuu dhintay dabadeed marka xadiiskii isagoo daciifa xadiiskaa sheegaya tucradu acmaalu ummatii fii qabri ayuu haddana maca dalik khilaafsan yahay axaadiis mutawaatira khilaafsan yahay oo qacioo nebiga ka sugan marka sida saxiixa waxay tahay acmaasha ummaddiisa waxaa looga bandhigaa markuu nebigu sala allahu aleyh wasalam la oofsaday dabadeed salliga iyo salaamta keli ah intaa wax ka badanoo loo bandhigo oo qabrigiisa loogu bandhigo ama lagu gaadhsiiyo ma hayno waana arrin khaybi ah maadaama arrin khaybiya yahay oo shay qarsoon ay tahay waxaa lagu ogaan karaa in waxyi qadarka sugan ee aynu ognahayna waa intaas marka intaas in lagu kaaftoomo lagu joogo ayaa fiican waxaan cilmi loo lahayna aan layska ictiqaadin oo layska rumayn aan layskana odhan waxyaalo kaloo ka sii badan oo dadka qaarkood soo wariyeen baa jira oo aahaar ay keeneen sheegaysa in xataa dadka qaraabada ah qaraabadooda loogu bandhigaayo xabaasha gudaheeda camalladoodii aahaar baa la soo wariyey nooca ku saabsan oo leeyahay waalidiinta waxaa loo bandhigaa acmaasha ubadkoodu la yimaadeen baa markay dhintaan dabadeed loo bandhigaa oo xabaasha loogu bandhigaa markaasaa waxa weeye marna ay ka xumaadaan oo ka murugoodaan marna waxa weeye marka ay ku farxaan ahaarta caynkaasina axaadiis nebi ma aha mar labaadkana ma sugnaa waa ku kadsoomin markaa mashaayikhda qaarkood inay soo arooriyeen oo ay marka waxa weeye qaarkood xataa tafaasiirta ku soo arooriyeen oo xuja ay ku qumaysooo sugan ma aha ibnu kasiirku tafsiirkiisa waa ku soo arooriyey aasaartaas laakiin calaa kulli xaal xuja kuma sugnaa aasaartaasna mid asaxdoo ka sugan cidda laga sheegaayo ma aha marka salliga iyo salaamta in la israaciyaa fiican saynu hore u soo sheegnay oo sala allahu calayhi wasalam marka la yidhahdo salligii iyo salaamtii labada waa la ysku daray calayhi asalaatu wassalaam marka la yidhaahdana salligii iyo salaamtii waa la ysku daray sida xadiidkan markaa dikriga sheegaya riwaayaadka qaarkood la ysugu daray bismi illaahi waasalaatu waassalaamu calaa rasuuliillaah marka masjidka la soo gelaayo dikrigiisa iyo marka laga baxaayo riwaayaadka qaarkoodoo aan salaamta sheegayn baa jirta markay riwaayada culamada qaarkood quweeyeen labada way isku larhays malaa'igtu acmaal badan oo kala duwan baa loo qaybiyaa marka waxaa ka mid a qaar loo qaybiyey arlada inay wareegaan oo ay nebiga sala allahu aleyh wasalam cidda salaamaysa salaamteeda ay u qaadaan cidda ku sallinaysa salliga ay ku sallinayaan ay u qaadaan oo nebiga gaadhsiiyaan kuwa shaqadaa loo qaybiyaa ka mid a camal kastoo lagu qaybiyey malaa'igta qaarkoodna camalkaa waa qabanayaan waxaan kalaan loo diranna ma qabanayaan malaa'igtu waxay ku shaqeeyaan amar ilaahay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun amar uunbay ku shaqaynayaan wamaa natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik wamaa bayna dalik bal saas weeye dadka qaarkood baa waxay yidhaahdaan ruuxda nebiga ama nafta nebiga calayhi asalaatu wasalaam baa arlada wareegaysa oo waxay xaadiraysaa meel kastoo lagu xusaayo oo lagaga sallinayo nafta nebigaaba tegaysa meeshaas ka warran haddii marka waxaa weeye amaakin badan oo kala duwan oo qaaraadka adduunyada ka tirsan oo malaayiin meelooda isku mar laga xusaayo meel walba waa joogaa bay yidhahdeen malyankaa meelood ama dhowrkaa malyan ee meelood ee isku mar laga xusaayo meel walba waa joogaa marka isagaa binafsihii maqlaya oo xaadiraya waa sababta kuwa mawlidka akhriya markay meel dhexe marayaan ay isu taagaan sirta ku jirta istaagooda waxa weeyaan waxay u qabaan nebigii baa soo galay marka halkaa la marayo oo naftii nebigaa timi dabeed waxay leeyihin ixtiraam nebiga aanu weynaynayno oo xushmaynaynaan isu taagaynaa dabeedna markaasaynu salaamaynaa siday u qabaan waa saas wax daliiloo arrinkaa loo keenay ma jiro laa daliil daliil saa sheegayaa ma jiro nebiguna waa kaa inoo sheegaya calayhi asalaatu wasalaam inay malaa'igtu u soo tebinayso salaamta oo ay soo gaadhsiinayso iyadu arlada wareegayso oo ay salaamta u soo qaadayaan oo ay markaa qabrigiisa ku gaadhsiinayaan ma odhan anaa xaadira ma odhan nebigu sala allahu alay wasalam hadduu isagu xaadiri lahaay oo iman lahaa goob kastoo lagaga sallinaayo lagu salaamayo oo isagu markaa waxa weeye uu toos u qaadan lahaa dee baahi uma qabeen qabeenin malaa'igu soo tebiso malaa'igi inay u soo tebisaa meesha ma timaadeen markaa saas aawadeed waxaa hadalkaa kaaga filan inaan u daliil lahayn mar labaadkana macnaha xadiiska laga fahmaayo inuu ka hor imanayo ayaa kaaga filan inaanay wax saxa ahayn xadiiska laba boqol iyo saddexiyo labaatan wa qaala sala allahu alayh wasalam nebigu waxa uu yidhi maa min axadin yusallimu calaya ilaa radda allahu calaya ruuxii xataa arudda calayhi asalaam maa min axadin qof ma jiro yusallimu calaya isalaamaya ilaa radda allaahu calaya ruuxii inuu ilaahay naftayda ii soo celinayo mooyaane xataa arudda calayhi asalaam si aan markaa ugu celiyo salaamta aan ugu celiyo ayuu ilaahay ruuxda ii soo celinayaa yani nafta ii soo celinaya ruuxda naftaa loo jeeda marka shakhsi kastoo isalaama ilaahay naftuu ii soo celinayaa nafta markuu ii soo celiyo wuxuu iigu soo celinayaa si aan markaa salaamta uga celiyo oo aan ugu jawaabo oo wacalaykum assalaam oo kale aan ugu idhaahdo markuu yidhahdo assalaamu calayka ayuha annabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu ama uu yidhaahdo sala allahu calayhi wasalam xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo axmed ayaa soo wariyey min xadiisi abi hurayra weeye xaafid alciraaqi sanadkiisu waa jayid buu yidhi ibnu mulaqinna wuxuu yidhi isnaadkiisu waa calaa sharti saxiix shardiga saxiixa ayuu ku asaxay oo ku sugan yahay albanina xadiiska waa saxiixiyey mawaadicda qaarkood waa saxiixinaya mawaadicda qaarna waa taxsiininaya xadiiska laftiisa waxaa laga qaadanaya in nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii marka waxa weeye la salaamo markuu dhintay dabadeed in ilaahay nafta u soo celinayo oo deedna salaamta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka radinayo uu ka qaadayo yacni uga jawaabayo calayka asalaam ama wacalaykum asalaam inuu saasoo kale ku odhanayo wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh naxwu haada ama siiqadu ifraad ha noqoto in lagula khitaabaayo oo calayka la odhanaayo uu ku odhanaayo ama wacalaykum inuu odhanayo tuu doona ha noqotee kolay laakiin markuu salaamo dhammaystiran oo ruuxu salaamo yacni mid la mid ugu jawaabayaa mar kastoo la salaamo ama mid la mid ugu jawaabaya ama mid markaa eh, ka khayr badan sidii ilaahayba u amray waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha ruuxda loo soo celinayo maxaa looga jeedaa ta kale miyaynay ka dhalanayn ila wakhti walba nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la salaamayaaye haddii ruuxda loo soo celinayo mar kastaba inta loo soo celiya haddana laga celinayaa yaa waxaana dhici karta markaysaga wakhti kastaba in la helaayo cid markaa nebiga salaamays taas macnaheedu miyaynay noqonayn ruuxdu kamaba faaruqdo ee qabriga ku suganta ma jirkiisay ku jirtaa miyayna ka dhalanayn haddiiba la yidhaahdo wakhtiyada qaarkood baa salligu inqitaacaayoo sidaa laba qadarana ma dib baa looga siibayaa marna nafta miyaa la soo gelinaya marna laga saaraya la gelinaya laga soo saaraya haddana jidhka lagu soo celinaya la gelinaya haddana laga saaraya haddana jidhka lagu soo celinaya oo la gelinaya haddana laga saaraya ta noocaasi marka maxay noqonaysa mashaayikhda qaarkood baa waxay yidhaahdeen celinta nafta lagu soo celiyey way istimraaraysaa way daa'imaysa waayo saacad kasta iyo wakhti kastaba cid nebiga sala allahu alayh wasalam salaamaysa la waayi maayo ummadda islaamkuna waa badan yihiin waxaa dhici karta fii kulli laxda ilbidhiqsi kasta in la helaayo cid ummadda ka midoo salaamays calaa haada waxaa ka dhalanaysa inayna ka faaruqin haddaa see loo ishkaal bixinayaa waxayan radda allaahu calaya ruuxii waxay noqonaysaa bayaan jumla xaaliya xaal bay noqonaysaa oo macnuhu wuxuu u dhacayaa maa min axadin qof ma jiro yusallimu calaya isalaamaya ilaa radda allaahu calaya ruuxii yacnii wakhti awqaadda ka mida ama xilli xilliyada ka mida mid isalaamayaa ma jiro ama xaal axwaasha ka mida mid isalaamayaa ma jiro xaal axwaasha ka mida mid isalaamayaa ma jiro ilaa radda allaahu ilaa waqad radda allaahu calaya ruuxii xaaluu ilaahay naftaydii igu soo celiyey mooye xaal kale ruux ima salaamayo marka jumla xaaliyay noqonaysa qadna waa la qadaraya marka in ruuxda hore loo soo ceshey ruuxdiina ay joogto markaa istimraarayso xataa aruddana khaayo loo fasiri maaye waxaa loo fasirayaa yani markaa tacliil si aan markaa salaamta uga celiyo baa ruuxdaa laygu soo ceshay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa nool yahay qabrigiisu ku nool yahay ruuxdiina waa loo soo ceshay halkaasay ka saareen warka caynkaasaa mashaayikhda muta'akhiriinta bacdi ka mida aada ugu nuxnuxsaday oo qaarkood shuraaxda axaadiista sharaxday ay ka mid yihiin suyuudi iyo dawaa'if kale macnahaasay ku nuxnuxsadeen waana looga horreeyo mashaa'ikhda qaarkood baa ugu horraysay oo bayhaqi iyo labada weji ee bayhaqi sheegaayo weji ka mida weeye ahlucilmiga qaarkood haddaba waxay mareen weji kale oo waxay yidhaahdeen ruuxda waxaa laga tilmaamayaa in loo soo celinaayo yacni markaa nudqigii iyo hadalkii oo ruuxda waxaa yidhaha mar waxaa looga jeedaa ruuxu alxayaa marna waxaa looga jeedaa ruuxu nutqi ama ruuxu tamyiiz ruuxu nutqi baa loo jeeda oo in nebigu sala allahu aleyh wasalam xaaladdan uu hadlayo oo hadalkii loo soo celiyey siduu salaamta uga celiyo ayaa laga tilmaamaya marka ruuxda nebiga ama nafta nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku sugan tahay aclaa ciliyiin miday qabriga iskaga sugan tahay ma aha aclaa ciliyiin bay ku sugan tahay laakiin iyaday halkaa ku sugan tahay bay haddana tacalluq la leedahay iyo xidhiidh jidhka ay la leedahay marka xaaladda la salaamo way ku tacalluqaysaa jidhkii sida qorraxdu iyadoo cirarka ku sugan oo samaawaadka ay ku guda jirto haddana iftiinkeedu arlada uu u ifinayo oo yacni markaa uu soo gaadhayo kulkeedu iyo iftiinkeeduba arlada saasoo kalea naftii waxay ku tacalluqaysaa jidhkii ay ka soo baxday ku tacalluqaysaa ma la xidhiidhaysa markay jidhkii ku tacalluqdo xaaladda inuu salaamtii celiyo ayaa imanaysa arrinka ku saabsan markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam qabrigiisu ku nool yahayna dee waa nolol barsakhiya ah. way jirtaa inuu nool yahay waa dhab laakiin nolol noloshii adduunyo la mida ma aha waxaa la yidhahdaa xayaatun barsakhiya ayaa la yidhahdaa nolol barzakha loo nisbeeyaa la yidhaahdaa waa caalam haybi ah waa inaga qarsoon noloshii adduunyana laba mid ahe way ka duwanta waa mid ka duwan nolosha uu qabriga ku nool yahayna miduu la gaar yahay maaha waa mid dadka kalebadda ay ku nool yihiin oo dadkii markay qabriga galaan ama waa loo nicmaynayaa qabriga gudihiisa ama waa lagu cadaabayaa marka nolol barsakhii way jirtaa waa arrin aan nebiga ku gaar ahayn calayhi asalaatu wassalaam haa inay tiisu ugu kamaal badantahy waa jirtaa laakiin waxay isla tahay dhammaanteedba xayaatun barsakhiya nolol barsakha loo nisbeeyo noloshan caalamka aynu hadda adduunka aynu ku naqaano aan nooceeda ahayna ka duwan shuhadaduba waa nool yihiin binasi qur'aan ya haddana waxa weeye iyadoo ay nool yihiin ayaa haddana waxa weeye markaa la aasayaa oo la xabaalayaa oo noloshii adduunye ay ka faaruqeen jidhkoodiina wax dhaqdhaqaaqa xaaladdan ma leh shuhaadadii markii la dilay ya jirkoodii wax alla wax dhaqdhaqaaqa male noloshan adduunya waa ka intiqaalan yani indhihii ma kala qaadayo ma dhaqdhaqaaqayo ma kacayo ma soconayo ya markaa isbeddel waa ku yimiyo yani qaabkii noloshan adduunyada dee noloshiisu ma aha waa nolol barzakhiyo ka duwan weeyaan markaa sida fiicani waxay tahay waa in la yidhaahdo nafta nebigu calayhi asalaatu wasalaam waxay markaa ku sugantahay aclaa ciliyiin laakiin nooc tacalluqay jidhka la leedahay celinta loo soo celinayana lagama tilmaamayo naftii oo dhammaystiran in la soo celinayo nooc tacalluqa oo ziyaado ah oo uu hadalkii ugu celinayo ayaa loo soo celinaya laakiin inay aclaa ciliyiin ku sugan tahay oo halkaa munacamo ku tahay oo loogu nicmaynaayo waa jirtaa mid qabriga iskaga sugan ma aha qaar baad ku mubaalaqoodo waxa yidhahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam nafta waa loo soo celiyey si taama ayaa loo nooleeyey markaa dabeed wax kastaa waa ka dhacayaan qabrigiisa gudihiisa ya ilaa yidhahdeen yaakulu wayashrabu wayatakallamu yani waa cibaadaysanaya oo xataa waa ka baxaya waa xajinaya waa cimraysanaya wayatazawaj yani waxyaala kharaa'ibay sheegeen ilaa yidhaahdeen yani acmaal badan ay tiriyeen laakiin ashyaadaasi dee daliil ma leh waa jirtaa qabrigiisa inuu ku tukanayo oo xadiis baa lagu soo wariyey alambiyaau axyaaun fii qubuurihim yusalluun nebiyadu xabaalahooday ku nool yihiin oo waa ku tukanayaan xabaalahooda yani xadiis saa lagu soo wariyey waa jiraa laakiin taa lafteedu miduu nebigu la gaar yahay ma nebi muuseba waa soo aroortay inuu qabrigiisa ku tukanaayo bal bale waxaa soo aroortay qofka muuminka ah inuu xabaashiisa ku tukanayo haddii la odhanayo waa la soo wariyey sidana waa la soo wariyey xadiiska ibnu xibbaan muxuu sheegayaa axaadiistan horta culamada qaarkood dee waa ka hadlaan sanadkeeda xataa ka muuse muslim saxiixa ku soo wariyey xufaadda qaar baa cilleeyo oo axaadiistii muslim lagu qabsaday ka mid yahay daraaqudni iyo markaa culammada la midkaee nuqaadda ahi way ku qabsadeenoo axaadiistay yidhaahdeen axaadiistani ma sugne waa macluula ayuu ka mid yahay ya marartu leylata usriya bi cinda alkasiib alaxmari yacnii nebigu inuu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaan soo maray habeenkii lay dheelmiyey muusa bnu cimraan fii qabrihi qaa'iman yusallii cinda alkasiib alaxmar aw kama qaala sala allahu aleyh wasalam meesha agteeda qabrigiisa gudihiisa isagoo taaganoo tukanayaan ku maray oo aan ku arkay marka xadiiskaasi wuxuu ka mid yahay axaadiista muslima lagu qabsaduu ka mid yahay saas aawadeed baa ibnuqayim wuxuu odhanayaa saas aawadeed baa marka waxa weeye bukhaari uu xadiiskan iska ilaaliyey oo inuu marka xadiisku aanu saxiix ahayn buu qabay daara qudni iyo qolyo kale waaba iyagu daciifiyeenoo waxay yidhahdeen waa macluul siyaalo kala duwanna waa loo soo wariyey mawquuf iyo marfuuc iyo ayaa loo soo wariyey laysugu khilaafa kan kale laftiisa markaysaa waxaa ku sugan nadar alambiya axyaun fii qubuurihim yusaluun inkastuu sheekh albaani isagu saxiixinayo xadiis ibnu xibbaan soo wariyaa jiroo qofka muuminkaa marka la xabaalo xabaasha la dhigo oo labada male ku yimaadaanoo su'aalaha ay weydiiyaan ou su'aalihii ka jawaabo ayuu wuxuu ka odhanayaa war haddaba iddaaya aan tukaday marka xadiiskaana culammada qaarkood baa taxsiiniyey ibnu xibbaanna waaba saxiixiyey khulaasadu waxay tahay salaadaas arrin ku gaara nebiyada inaynay ahayn bay culammada qaar maraan waxayna tahay cibaado taladud iyo macaansi iyo raaxaysi loo samaynayo laakiin mid thawaab iyo ajar ee lagu helayo sida cibaadaadkii adduunyada lagu sameeyo kale ma maahay culammada qaarkood yidhaahdeen waxay la mid tahay ahlu jannuhu inay tasbiixsanayaan wa yulhamuuna tasbiixa ka nafas ahlu jannaha waxaa lagu ilhaamiyaa inay tasbiixsadaan oo sida markaa waxawa neefta ay u neefsanayaan oo kale oo neefta aan waxba ka mashquulinayn saynu inaguba markaa hadda ku sugannahay saasoo kalea tasbiixda looga dhigaa imika markaynu neefsanayno haddaynu wax cunayno haddaynu wax cabayno haddaynu hadlayno inagama mashquulinayso neeftaynu neefsanayni marka tasbiixdii waxaa loogu ilhaaminayaa si neefsigaa la mida oo tasbiixda mar walba ay u wadayaan fi kulli xaal haddana macnaheedu maaha dee inay sawaab ku helayaan tasbiixda ay ahlujannuhu tasbiixsanayaan ee waxa weye waa arrin iyagu ku raaxaysanayaan oo taladud iyo macaansi ay u samaynayaan saasoo kalea salaada xabaalaha gudaheeda lagu tukanayaana ay noqonaysaa markaa taa taladudka iyo macaansiga iyo raaxaysiga loo samaynayo noocaasoo kale ay noqonaysa noocaasoo kale ayay noqonaysa marka calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa yani nooc tacalluqa ah oo ziyaado ah oo waxa weeye hadalkii uu ku awoodaayo iyo marka waxa weeye in la salaamay uu ku marka ogaanayo dabeedna marka waxa weeye uu ka jawaabayo oo jawaab celin ka samaynayo taasaa loo soo celinaya xataa aruddana waxay noqonaysaa in markaa haayo loo fasiro xataa arudda ilaa aan celiyo calayhi asalaama shakhsigaa islaamay salaamta aan ku celiyo oo uga jawaabo salliga nebiga lagu sallinayo calayhi salaatu wasalaam waxaa haboon in la farabadsado khaasatan awqaadda gaarka ah ee si gaara loo amrayna lagu sii dadaalo khaas ahaan yowmualjumuca iyo leylat aljumuca habeenka jimcaha iyo maalinta jimcaha in salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam la farabadsado ayaa fiican nebiguna waa amray calayhi salaatu wasalaam labadaa xilli habeenka jumcada iyo maalinta jumcada in la farabadsado salliga lagu salinayo habeenka jumcada waxaa loo jeedaa habeenka jumcada ka horeeyo ee jumca soo gelaysa ha u qaadanin sida markaa hadda gaaladu ay inoo laqintay oo ah marka waxaa weeye dee habeenka jumcadu inuu marka waxaa weeye noqonaayo mid kala qaaran oo qaybina waxa weeye ay tahay gelinka dambe ee habeenka ka horeeya qaybina ay tahay gelinka hore ee maalinta ka dambeeya yacani waxa weeye habeenkii isku waa isku tirsan yihin waxay naga saxan sida marka ay u tirsadaan markayse marka waxaan yani soomaali badani ay u tirsadaan oo ah markaysaa habeenka dee in la israaciyo maalintana la israaciyo oo marka waxa weeye lixda subaxnimo ay tahay halkaynu u naqaano labiyo tobankii laga dhigo toddobada halkaynu idhaahnana markaa la yidhaahdo kow saa laga bilaabo labiyo tobanka saa ku dhammaystir maalintii o dhan baa israacsan habeenkii o dhanna gees buu isu raacsan yahy marka leylatlljumuca mid kala qaaran oo laba habeen ka kala tirsan ma aha sidaasi waa si khala ah waa si gaaladu inoo laqintay si saxa maaha sida saxdii waxay tahay yani waxaweye habeenku inuu markaa mid keliya yahay habeenka jumcaduna waa habeenkaa ka horeeya maalinta jumco ka horeeya laga soo bilaabo marka qoraxdu dhacdo habeenka jumcadaa soo galay maalinta khamiista markay qoraxdu dhacdo leylatljumaca soo gashay ya yani waxa weeye habeenkaa jumcada iyo maalintaa jumcada salliga in la farabadsado ayuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam saas ayuu amray marka waa wakhti gaara oo fadli khaasi ku sugan yahay maadaama si gaara uu amray salliga wakhti kale lagu salinaayo waa ka fadli badanaya mawdic kastoo nebigu u amray calayhi salaatu wasalaam meel kasta uu nebigu amray in lagu salliyo ama salligiisa la badsadaa mawdicaasi khusuusiyo gaaruu leeyihi waa waxa uu nebigu u amraya calayhi salaatu wasalaam marka waa in si gaara ah loogu dadaalaa waa muhim ama kin badanoo kalea soo aroortay oo la odhanaayo awqaadda noocaasa ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam sheegay in lagu salliyo marka awqaaddaana waa saa si la eg kutubaha gaarka uga waranta in la raajaco ayaa haboon sida kitaabka aynu sheegaynay jalaa alafhaam fi salaati cala khayr اlanaam igsaarka ama farabadinta saliga nebiga la badinaayo talow intee baa badin noqonaysaa alxaafiظ الsakhaawi raximah اllah wuxuu yidhi aqalu اligsaar waa alaau mia mara farabadinta qadarka ugu yari waa saddex boqoloo goor waa inta ugu yar inta ugu badani xad ma ya igsaarka ama farabadinta inta ugu badani xad ma laakiin inta ugu yari wuxuu ihi waa salaasu mia mara waa saddex boqoloo goor saasuu odhanaya calaa kulli xaal in salliga nebiga sala allahu aleyh la badsadaa waxaa ku jira khayr badan baa ku jira waxaanuu sheegay nebigu sala allahu aleyh wasalam awla annaasi bi yowma alqiyaamah akharuhum calaya salaa ya dadka waxa iigu dhow maalinta qiyaamada ka iigu salliga badan waa fadiila cadiima oo uu marka fadaaishii hore ee marka waxaweyan yani ku soo aroortay baa iyadana marka lagu darayaa halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk